على رsuuل الlh وعlى آله وأصحaaبه أجمعين أmا bعd hada huوa شhريط السادس والثaلaaثون min أشhريط في kitaaب الصالحين للإmام النwwي رضي الله taعالى عnه ويبدأ hada الشhريط min الحdيث رقم ستمية أربعة وخمسين kaasoo ah xadiidka labaad min xadiid baab إلى آkirihi drifka waa waxyaalahaas qala raximah اllahu taعaalى وعn abi yعlى macqل bn yasaar almuzaniي radي allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh walih waslm yaquul waxaan maqlay rasuulka alla salى اllahu عalayh walih wasalam isaga oo leh maa min cabdi ystarciihi اllahu raciya ma jiro addoon oo alla uu u dhiibo raciyad uu u dhiibo madax uu ka dhigo yamuutu oo dhintay yowma yamuutu maalintuu dhimanayo wahuwa huwa liraciyatihi isagoo isaguna kii hishiyaya yani khiyaamaya oo aan daacadu ahayn oo qolbi fiicnayn oo khayrkiiyo wanaagga aan la jeclayna sharki xumaha la jecel ilaa xarama allahu calayhi ilaa alla wuxuu ka xaraamaya hadduu qof sidaas uu dhinto aljanna jannaduu ka xaaraamaya muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxay ahayd falam yaxuطhaa binusxihi yani ma min cabdin yastarcihi lahu raciya falam yaxuطhaa sidaas ahayd ma jiro addoon oo alle subxaanaه watacaala raciyad uu u dhiibo oo madaxtinimo uu siiyo oo aan ku hareeraynin binusxihi nasiixadiisa daacadnimadiisa iyo qalbifiyoobaantiisa iyo khayrkooda ka telintiisa lam yajid ma helo carafa raxata aljanna jannada carafteeda ma helo wuxuu jannada kale iska dhaafe haddii uu dhinto isaga oo mxuaha xaaladdaa ku jira uu dhinto jannada carafteeda ma helaayo wa fii riwaayati limuslim riwaaya muslimna waxay ahayd maa min amiirin ma jiro qof madax ahoo yeli umuura almuslimiin oo tawaliyaya yani oo maamulaya muslimiinta arrimahooda uma lam yajhad lahum aan u dadaalin u dhiboonin oon u dadaalin tabartiisa oo dhan aan suu geynin wayansax lahum aan u naseexaynin yani aan khayrkood iyo wanaaggooda aan ka shaqaynaynin ilaa lam yadkul macahum aljana ilaa jannada lama galo jannada iyagu gelayaan isagoo lama gelaayo وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat samictu rasuul الlahi slى الlه عليه alي slم yaqulu fii beyti hada gurigeygan isagoo kore baan maqlay allahuma man waliya min أmri ummatii شhayئa fashaqa عalayhim fashquq عalayhi allow qofkii wax ka maamula ummadaydan amarkeeda qaladeeda wax ka maamulo wax yar ama wax weyn madaxweynaha ama boqorka ugu sareeya ilaa qofka mas-uulka ahe ugu yar oo markaas dhiba haddana fashquq caleyhi alla isagana dhib waman waliya min amri ummatii shay-an farafuqa bihim qofkii wax ka maamula ummaddayda arrinkeeda wax ka maamula oo markaasna u dhimriya warku biyo alla isagana u dhimriyey rawaahu muslim ducadaas iyo habaarkaa nebigana sala allahu alayhi waalihi wasalam alla waa u aqbalaya qof kasta oo ha is-ogaado dadka muslimiinta ah arrimahooda wax ka maamulaaba inuu waxaas u dambeeyo ama uu yahay qof rasuulkiisa sala allahu alayh waali w slam ducadiisii helaya ama habaarkiisii ku dhacayo marka rasuulku salى الlaه عalيه waslm aad iyo aad buu ummadiisa uu u jeclaa oo khayrka iyo wanaagga uu ula jeclaa qof alla qofkii wanaag u tarana markaa waa u duceeyey qof alla qofkii dhibana waa u habaaray waana u digay oo qofkii khayr iyo wanaag ummadiisa ku maamulana jannada inuu la gelayo weeyaan ummadda uu la gelaayo ayuu nebigu sala allahu alayh wala slam ugu ballan qaaday haddii kalena inaanu jannada la gelaynin naarta uu gelayo وعن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم kانت بنو إسrاaئيل waxay ahaan jirtay بنو إسrاaئيل tasuusuhum اlأnbiyaau salawaatu ullahi wasalaamu calayhim waxaa maamuli jirtay ambiyadaa maamuli jirtay taxkumuhum yani kulamaa halaka nabiyun mar alle markuu dhinto nebiba khalafahu nabiyun waxaa bedeli jiray nebi kalaa bedeli jiray wa inahu xaalkuna wuxuu yahay laa nebiya bacdi nebi ani iga dambaynayaa ma uu jiro oo anuu kolkaan ummaddayda ka geeriyoodo nebi kaloo meeshaydii u gelayaa ma jiro wasayakuunu bacdii khulafaa waxaase jiri doona aniga dabaday khulafaa joog jiri doonta yani dad madaxa baa jiri doona waa jamcu khaliifa qofka xaakimka ee muslimiinta xukume ee xaakimka caamkaa ah yaa khaliifa la yidhaha khaliifana waa bimacna naa'ib marka yani meeshii rasuulka sala alla alay slam buu joogaa <coughs> waxaa laga filayaa sidii rasuulka sala allahu alayh wali wasalam inuu wax u maamulo cadaaladii iyo naxariistii iyo rifqigii iyo sidii uu maamulayay xaqii uu fulinayay inuu fuliyo mas-uuliya weyn baa marka saaran rasuulka inuu masilaa laga rabo hadduu marka rasuulka uu masili waayo oo xukaam kale ee xukaam suu iyo waxyaalahaas uu masal ka dhigto oo hebel sidiisi iyo u xukumo oo qaanuno iyo waxyaalahaas uu ku xukumo waxaa weeyaan markaas mas-uuliyadiisii waa ka baydhay tartiibkii rasuulka sal l sl uu la filayay buu xumeeyey fayakfuruuna waa badan doonaan qaaluu markaasu odhan yaa rasuul allahi famaa taamurunaa maxaad kolkaa kolkaana seen yeella qaala markaasu wuxuu yidhi awfuu oofiya baycata alwali falawal ka hore doorashadiisa oofiya haddana ka hore hadba kii aad ugu horeeya ugu doorasho horeeya doorateen oofiya oo kaka dambeeya la tartamaya ee dagaal ka soo baxa deg ha u jabaqsiinina oo eh, raacina uma acطuuhum haddana siiya mid walbaba kolka aad doorataan ee bidcadii u ofinaysaan xaqahum xaqoodii ay idinku lahaayeen ee taacadii iyo nasiixadii ah siiya was'alu اllaha aladii lakum allana weydiista xaqa aad leedihiin xaqa idinku leedihiin alla weydiista xaqoodana siiya oo xaqiiniyo xaqooda ha isku xidhina oo hadhihina kol haddayna iyaguna hagaajinaynin annaguna ma ateecayno wax lama qabanayno hadhihina ina allaha saa'iluhum cama salcaahum alla subxaanahu watacaala kii su-aalaya weeyaane kula xisaabtamaya wixii u dhiibay ee ucaad uga dhigay ee raciyadooda arrinkooda iyo xuquuqda ay ku leeyihiinna allaa kala xisaabtamayee idinku kiini oofiye idinkana alla waa idinla xisaabtamayo ee wuxuu idin saaray mas-uuliyad buu idin saaray isagana mas-uuliyad buu saaray mas-uuliyaddiisii hadduu ka soo bixi waayo oo xuquuqdii aad lahaydeen uu idiin oofin waayo idinku tuu leeyahay isaga oofiya allana weydiista midiina idinka siiyo muttafaqun calayhi hadda intan kala dambe ee muxuu ahaa acطuuhum xaqantaa intaa ka dambaysa xadiid isaguna ka hadlaaya baan hadda ka hor aan soo marray oo laga qaadanayo inay labada xaq ayna isku xidhnayn qofka maxaa muxuu ahay mas-uulka ee sare iyo dadka hoose ee mas-uulka uu ka yahay xuquuqdoodu inayna isku xidhnayn iyo waajibaadkooda qof walba waajibkiisa uu leeyahay qof walba marka in xaqiisa la siiyo uu mutay kii xaqiisa ka soo bixi waayaa kii kale aan ku xidhin xaqiisa inuu ilaaliyo midkaas suu galay aanu ku xidhin متفق عليه وعن عائد بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل calىa cubaydillaahi bni ziyaad wuxuu u galay saxaabigaas cubaydillaahi bni ziyaad ibni abiihi ninka la dhihi jiray ee amiirka ciraaq ahaa yuu u galay oo nin xun oo daalima ahaa oo ninkii jariimadii xumayd ee weyneyd ee ahlubeytka rasuulka sala allahu alayhi wala slam gumaadkiisa ah ninkii mas-uulka sare ka ahaa ah ninkaasu usoo galay sayi aabihiba laba ninoo xunxun ay ahaayeen faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi yaa bunay ey bunaya yani war aabo wiilkaygiiyo buu leeyahay waa u dhexmirinayaa si tartiibu ula hadlaayaa radia allahu canhu inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam yaquul rasuulka allaan maqlay isaga oo leh ina shara ricaa'i alxudama xoolo jirta waxaa ugu xun alxudama waa midka garaacida badan alxudama waa amhilatu mubaalaqa wey fucala weeyaan oo sida dujaca iyo kale weeyaan marka wuxuu keenayaa kasru faa'ideynaya kasiiru lxatmi buu noqonaya xatmiguna marka burinta iyo mxuaha duninta iyo burburinta ayaa xatmi la yidhaahaa laakiin dhibka hadda laga wada dhibka iyo garaacidda qof xoolo jira waxa ugu xun ka garaaca badan fa iyaaka an takuuna minhum iska ilaali inaad kuwa ka noqoto saasaan maqlay rasuulka all sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan kadana hadda koor baan soo maray iyo jawaabkii xumaa uu ninkan kada uu siiyey waa kanu soo maray iyo jawaabkii muqnica ahaa mufximka ahaa ee saxaabiguna isaguna goortii dambe uu ugu jawaabay kolkuu kanu ku jawaabay waa kii uu dhihi jiray fadhiiso adugu waxaa tahay muxuu asxaabtii nebiga sala allahu alayh waali wasalam qashinkoodii buushahoodii baa tahay isna uu ku dhihi jiray iyagu miyay qashin lahaayeen qashin ma ayna lahayna qashinku wuxuun ahaa dadkii ka dambeeyey iyo dadkii kale ee iyaga kolkaa la jiray ee la waqti ahaa yaa qashin lahaa mooyaane iyagu qashinba ma ayna lahayn radia allahu canhu runtii bayna ahayd وعن أbي mريم الأزدي رضي الله عنه أنه qاla لمعaaوiيaةa رضي الله عنه معaaوية بن أbي سفyاan ayuu wuxuu ku yidhi samictu rasuul الlahi slى الlه عليه وaلiه وسلم yquul rasuulka alla ayaan maqlay isaga oo leh man wallaahu allahu shay-a min umuuri اlmuslimiin qofku alla uu u dhiibo wax oo dadka muslimiinta ah maamulkooda ka mida faاxtajaba oo iska qariya duuna xaajatihim wa khallatihim baahidooda iyo dhibaatadooda sokadeeda iska qariyo yani aan u furin albaabadiisa aan u furin oon usoo jugnaanin oo aana u sheegan karaynin danahooda ninkaas sidaa yeelina iska xijaabe ee xafiisyadiisu iyo guryihiisu iyo soo xidhoo isku wareejiyo waardi iyo waxaan loo soo mari karaynin oo dadkii danahoodii ayna soo gaadhsiisan karaynin habar kastaaba ayna dadteeda u sheegan karaynin faاxtajaba duuna xaajatihim wa khallatihim wa faqrihim iska xijaabo iska qariya baahidooda iyo dhibaatadooda iyo faqrigooda iska qariya oo aan ayna ula imaan karin in danahooda ixtajaaba allahu alle waa iska xijaaba waa iska qariya duuna xaajatihi wa khallatihi wa faqrihi yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ah muxuu aha isagana alle subxaanahu watacaala dhibaatada haysata kama bixiyo uma xaliyo mushkiladiisa oo alle uma dembi dhaafo fajacala mucaawiyatu radia allahu canhu mucaawiya wuxuu u cayinay xadiidkaasuu ku camal oo markuu ninkaasu u sheegay xadiidkaa u sheegay mucaawiya radia allahu canhu yuu ku camal falay oo markaasuu wuxuu u cayinay rajulan nin buu u cayinay calaa xawaa'ij annaas dadka danahoodii waxay ka dhigan yani inuu xafiis furay mxua danaha dadweynaha waxa la u furay yani mid xaqiiqoo dhab ahoo qof alla qofkii dhibaatalihiba uu qofkaas ula yimaado oo warqad ugeysaya iyo mushaafaha ugula yimaadba iyag u furan dadka dadweynaha danahooda u furan oo kolkaana wuxuu xallin karana u xalliyo wixii kalena u gudbiyo mucaawiya radia allahu canhu wa ardaah xadiidka abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey waana saxiix oo waxaa saxiix yeelay sheikh اlalbani fi saxiix jaamic sagiir iyuu u saxiix yeelay waxaa kaloo xadiidka wariyey abu daawud iyo ibn maaja iyo xaakimna waa wariyeen marka mucaawiya radia allahu canhu nin munsifahoo caadila buu ahaa cala cagsi maa yactaqiduhu kaiiru min annaas raggii ka horreeyey ee mxuaha alkhulafaa alarbaca alraashiduun ayaanu gaari karaynin mooyaane nin isaga ka dambeeyaana nin u gaari karaya ma aha marka radia allahu canhu markaa xadiidkaa loo sheegay ayuu fuliyey oo dadkii muxuu ahay uu u sameeyey xafiis gaaraho dadka muxtaajiinta ee danaha lihii ay kusoo hagaagaan ayuu u sameeyey markaas sidaasaa la gudboon ragga culammada ah iyo xukaamtaba culammada marka waxaa la gudboon <coughs> inay u naseexeeyaan ragga umaradooda ah oo meeshay ku qalloocan yihiin ay ku arkaan ay si farsamo iyo tartiib ah ugu sheegaanoo wixii lasoo soo ku soo aroortay ay mxuaha <laughs> ugu wariyaan xukaamtana waxaa waajib ku ah marka kolkii sidaas oo kale lagu baraarujiyo inayna la kicin muxuu ahay qaylaafka ayna ku dhufaninoo rabshay wadaan iyo xukunka iga qaadayaan iyo kanay samaynayaan iyo waxba toona aanu dhihinoo <clears throat> aanu xabiska ka buuxinin siday xukaamta duqaada ee hbaalimiinta ahee zamankan joogaa ay yeelaane inuu nasiixadaa qaato oo uu fuliyo waxa ay amrayaan dadka waxgaradka ah ee muslixiinta ah ee ahlu cilmigii waxa ay farayaan iyo naseexadooda intuu naseexo u qaato inuu fuliyo iyaga soo dhowaysta weeyaan ee markaas uu ka dhigto bitaanadii saalixad ahayd uu ka dhigto ee uuna kuwa bitaanatu suu ah ee shahawaadkiisa iyo maladaadkiisa iyo waxyaaluhu samaynayo tabriiraad iyo waxyaale ugu samaynayo ee ku gubaabinaya ee ka jeedinaya danaha muslimiinta inaanu kuwaas soo dhowaysanin sida ay yeelaan ee kuwa zamanka kada joogaayo wa kullu inaa'in biladii fiihi yandaxu ninka amiirka ana waa kuu sheegay cumar ibn cabdilcaziiz radiallahu ba wuxuu sheegay ninka madaxda ihi inuu yahay suuq oo kale suuqna marka waxaa loo keenaa loo soo iib keenaa waxa laga rabee laga jecel yahay ku iibsanaya ninka madaxda ana waxaa loola yimaadaa wixii la og yahay inuu jecel yahay ee uu rabo oo agtiisa ku fulaaya hadduu yahay nin wanaagsanna ragga wanaagsan baa u yimaado oo nasiixada iyo wanaagga iyo khayrka iyo ugula soo dhowaada kol haddii uu yahay inuu qof caadila yahay waxyaalaha ku farxaaya haddii uu yahay qof xun oo daalim ana dhulwaayaha iyo faataadhuglayaasha iyo kuwa muntaficiinta ah ee intihaaziyiinta ah kuwaasa usoo dhowaado oo muxuu ahay uu ula imaanayo waxyaale ay ku raaligelinayaan oo ay u malaynayaan inuu danihiisu yahay isna uu u malaynayo markaasna dow ka ridaaya wاlmacsuumu man casamahu اllah <clears throat> baabu lwaali اlcaadil qofka madaxda ahee caadilka ah yani wanaagii iyo khayrka uu leeyahay qaala allahu tacaala in allaha yaamuru bilcadli wاlixsaan alla wuxuu farayaa idin farayaa cadaalad iyo wanaag samayn wa qaala tacaala waaqsituu ina allaha yuxibu lmuqsitiin garsoora alla kuwa garsoorayaasha ah ayuu jecel yahay an abi وعn أbي هريرة رضي الله عنه <clears throat> عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qال سبعة يظلهم الله في ظله يومa laa ظل إلا ظله toddoba alla wuxuu hariyaa harkiisa yani harka carshigiisu hariyaa alaykum السلام وraxmat الlah maalinta qiyaamaha ah ee har aanu jirin harkiisaa mooyaane toddoba nooco dadka ka mid ah imaamun caadil qof madaxahoo caadil ah isaga ku bilaabay marka imaamkaana imaamka acdamkaa keliya lagama wade qof alla qofkii maamul hayo oo dhan baba qayb buu ku leeyahay wa shaabun nasha'a fii cibaadati اllahi tacaala iyo qof dhalinyaro ahoo ku koray oo ku ababay cibaadadooda rabbi subxaanahu wa warajulu qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid qof qalbigiisu masaajidda un uu ku xidhan yahay warajulaani taxaabaa fi llah laba nin oo dar alla u kulmay ee isu jeclaaday ijtamaca calayhi ku wada joogaa watafaraqa calayhi kura kala maqan warajulu daatu imra'atun daatu mansibin wajamaal qof ay dalbatay haweenay oo leh darajo iyo qurux leh faqaala inii akaafu allah alla ka baqayaa yidhi yani eh, darca lagu diiday weliba lafdiga haddaanu ku dhawaaqinba kole ku tahay warajulun tasadaqa bisadaqatin nin oo sadaqad sadaqaystay faakfaha oo qariya xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh warajulun dakara allaha qaariyan fafaadat caynahu muttafaqun calayh waana laba goor horena ah waa soo marray oo afar boqol afartan iyo sagaalna waa ku soo laba boqol toddobaatan iyo lixna waa ku soo marray <clears throat> can cabdillahi bni camr bn اlcaasi radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina almuqsitiin kuwa garsoorayaasha ah yani caadileynta ah cinda allahi tacaala alla agtiisa calaa manaabira min nuur minbara nuur ayay ku sugan yihiin minbara nuur a loo dhigayaayo lagu fadhiisinaya maalinta qiyaamaha waa kuwee kuwaasuna aladiina yacdiluun waa kuwa cadaalada sameeye ee garsoorayaasha ee garsoorid ku ku dhaqmo weeyaan fii xukmihim xukunkooda ay wax xukumayaan iyo wa ahlihim ciddooda reerahooda say u dhaqaayaan qoyskooda carruurtooda iyo haweenkooda iyo wamaa wulluu iyo waxa loo dhiibay madax looga dhigayba waxay kala xukumayaan iyo waxay maamulayaan iyo qoyskooda iyo carruurtooda iyo ardadooda iyo wuxuu <coughs> yahayba kuwa ku maamula mxuu ahaa cadaalad ku maamula kuwaas weeyaan kuwaasu marka maalinta qiyaamaha ah minbara nuura inta loo dhigo yay minbaradaas ku fadhiyayaan oo waxay ku maamulayaan وعن cوف بن مالك رضي الله عنه cوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم rasuulka alla ayaan maqlay slى الlه عليه ولي وسلم yquل isaga oo leh khiyaaru أئmatiكم الadiina تحibuunahم ويحibuunaكم madaxdiina kuwa ugu akhyaarsanay ugu wan wanaagsanay alle ugu dhowi waxa weeyaan kuwa aad jeceshihiina iyaguna idin jecel iyaguna dadkooda jecel khayrka iyo wanaagga la jecel ee u naseexeeya dadkooduna ay jecel yihiin oo kolkay ku arkeen khayrka iyo wanaagga kollaba way jeclaanayaan marka wa tusalluuna calayhim aad u ducaysaan wayusalluuna calaykum idina duceeya allow madaxayada noo da allo noo fiicanaba aad tidhahaan isaguna allo shacbigaygu wanaagsana allo iida allo khayr iyo barwaaqiciisi waxaas wa shiraaru a'imatikum madaxdiinnana <clears throat> kuwa ugu xunxuni aladiina tubqiduunahum waa kuwa aad necab tihiin <clears throat> ويبغضونكم idin necab وtlcanuunahm aad nacladaysaan habaaraysaan وayalcanuunakum iyaguna idin nacladaya kuwaas weeyaan allow kan kada naga qaad allow waana waana dilay kan kada iyaguna dhahayya allow bala alle ku rido waxaan kaloo ma aha si loo wada lama garanayo waxaas qaala markaasuu wuxuu ihi صaxaabiganu cawf ibn malik radi allahu canhu <clears throat> qulnaa ya rasuula allah afalaa nunaabidhm nunaabidhm yani nuqaatilhum baa laga wadaa miyaanan la tuuraynin yani cahdigii wixii noo dhexeeyey daacadii aanan u tuuraynin oo maxaaka aanan la dagaalamaynin qaala laa ma aqaamuu fiikum salaa laa ma aqaamuu fiikum salaa rawahu muslim maya in alla intay dhexdiinna salaada ku hagaajiyaanba aan <clears throat> la dagaalamina marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan hadday salaadii hagaajin waayaan <clears throat> in lala dagaalamayo sidii xadiidkii soo maray hadda ka horna soo maray xadiidkii cubaadata ibn saamit radi allahu canhu uu dhahayay ee maxaa ila kufran bawaaxan kii buu la yahay oo gaalnimo haddii lagu arko dadka madaxda ah waa lala dagaalamaya in lala dagaalama waajib oo in loo dulqaataayo ma banaana kanuna wuxuu ka mid yahay iyaduna muxuaha salaada ka tagideeduna taasa iyaduna ka mid tahay waa kufri markays iyadana waa in lala dagaalamo qowluhu tusalluuna calayhim tadcuuna lahum macneedu waa u ducaynaysaan weeye وعن عyاaض بن حmاr المdافعي رضي الله عنه qال سمعت رsuل الله صل سلم يقول أهل الجنة ثلاثة أهلجنhu waa sddex sddex nooع waa أهلجنة ذو سلطاaن مqسط مqسط موفق qof madaxtinimo lahoo iyo awood lahoo garsoore ahoo qayrka alla waafajiyey allagu waa waafajinayaa kol haddii cadaaladu alla uu waafajiyey qayrkii kale o dhan alla waa waafajinayaayo warajulu raxiimu raqiiqu lqalb likulli dii qurba wa muslim iyo qof naxariis badan oo qalbi jilicsanoo qof kasta oo qaraabadiisii iyo qof kastoo muslimaba ah u qalbi jilicsan <clears throat> wacafiifun mutacafifun duu ciyaal qof dhowrsoon oo isdhowra oo ah xaaslow ah rawaahu muslim qof dan yar ah oo xaasna leh carruur badan iyo ay ku tacalluqaan oo is-ilaalinayo xaaraamta ka dhowrsoon iyo baryada iyo waxyaalahaas isdullaynta ka dhowrsoon isaguna ahlujanno saddexdaa ninbaba waxaa weeyaan ahlujanno weeyaan ahlu waa kii hadda ka hor uu soo sheegay nebigu sala allau alayh wasalam baabu wujuubi طaacati wulaati اlumuur fii gayri macصiya wa taxriimu طaacatihim fi lmacصiya waajibinta la waajibiyey dadka madaxda ee maamulka haya daacadooda in amarkooda la qaato oo la fuliyo wixii aan macsiyo ahayn iyo wixii macsiyo ah in lagu aطeeco xaaraamnimadeeda labada isku ka hadlaayo marka wixii xaqa waafaqana waa in lagu aطeeco wax kastaba isagu ha ahaade eh si kastaba ha u ekaade eh nin kastaba ha ahaade eh wixii xaqa khilaafana waa in yur la yidhaaho len xaqa nin walbaba ka weyn qaala allahu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu aطicu allaha waaطicu rasuul uli lamri minkum dadkiina mu'miniinta ahow aطeeca alla oo amarka alla qaato oo fuliya rasuulkana amarkiisa oo fuliya wa uli lmri minkum kuwa talada iyo maamulka ahayee idinka idinka mida minkum baa la ceeliy min almu'miniin ama haddii mu'miniin ayna ahayn iyaga muxuu ahaayey adeecad iyo raalli ahaansho xunkooda lagu raalli ahaadaayo ma jirto xaraam weeyaan in lala dagaalamo laiska kiciyo jihaad lagu qaado ayaa waajib ku ah dadka muslimiinta ah laakiin dadka muslimiinta ah haddii ay kuwa madaxdii muslimiin ay yihiin oo wax gaalnimo ayna la imaanin in lagu kacaayo xaaraam weeyaan laakiin adeecadooda iyo amarkooda qaadashadiisa intii xaqa waafaqda unbay ku saabsan tahay وعn بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى اه علي سلم qاal عlى المرء المسلم qofka مسلمka ah waxaa dushiisa السمع والطاacة mqل iyo أmر qaadasho فيma أحaبa وkrه wuxuu jecel yahay uu rabe naftiisu ay rabto iyo wuxuu necbaystaba إlا أn يؤmra بمacصية in qofkaas muؤminka ah macصية la faro mooyaane faإida umira بمacصية haddii macصiyo la faro falaa سمca وalaa طاacة maqل iyo amar qaadashotoona ma jiraan متfq عalayhi وعnه رضي الله عanه qaala kuna إida baayacnaa rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم عalى السمع والطاacة waxaan ahayn markaan rasuulka alle kula mubaayacoonno samci iyo طaaco uu bayco nagaga qaado yaquulu lanaa wuxuuna dhihi jiray oo noo laqini jiray فيma اstaطactum intii ad kartaan isaga uu laqimaaya intii ad karaysaan weeyaan متfq عalayh وعنه رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم يقuل man khلca yada min طاacة qofkii gacan ka siita aacadii yani ka dhex baxa aacadii ay ku lahaayeen madaxdiisu ay ku lahaayeen ee uu baycada kula galay laqiya allaha ywma alqiyaama alluu la kulmaa maalinta qiyaamaha walaa xujata lahu isagoo n xujo aan lahayn isagoo n xujo ahoo iyo marmarsiinyo toona midna aan lahayn cudurdaar aan lahayn yo alla qiyaamaha la kulmaya waman maata qofkii dhinta walaysa fii cunuqihi bayca isagoo qoortiisana baycadi ayna ku jirin oo yani aan qofkaa madaxda ah muslimiintu ay doorteen isku raaceen aan la dooranin maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa geeri jaahiliyadeed wuu dhintaa rawah muslim oo fawdadii jaahiliyadu ay ku jiri jireen ee qofna qof uuna u hogaansamaynin qof waliba maskaxdiisa wax ka yimaado uunu iskaga dhaqaaqi jiray shii kale ayuu yeelay marka jaahilinimabu ku dhintay aslan ilfisaal isagaa jaahili ahoo muxuu ahaa maaha jaahili buuxuu noqonaya laakiin waxaa weeyaan xaaladii jaahiliyadu ay ku dhiman jireen isagoo ku jira ayuu ku dhintay marka qofku inuu qof mu'minaho saadiq ulimaan uu yahay <clears throat> haslo ama ka badan oo min khisaali jaahiliyihiin ay ku jirto ayaa suurowda fii riwaayatin lahu riwaayada muslim uu wariyana waxa iyaduna ahayd waman maata wahuwa mufaariqu liljamaaca fainahu yamuutu miitata jaahiliya qofkii dhintay isaga oo ka dhex baxsan dadka mu'miniinta ah dadka mu'miniinta jamaacadooda dadka mu'miniinta ah ee madax doortay ee isku duuban isagoo ka dhex baxay oo jamaacadoodii faaruqay qofkii dhintaana geeri jaahiliyadeed buu dhintaa almitatu bikasri lmiim masdaru hay-a la yidhaaha yani hay-addii iyo xaaladii jaahiliyadu ay ku dhiman jirtay xaaladdaas ugu dhintay weeyaan bal haddii mifcal la yidhaaha lahoos dawamiinteeda وعn أنس رضي الله عنه qال qال رsuل الlه صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وin اsتcmل عlaykم cabd xabشي kaأna رأسه زبيبة rwى البخاaري mqل oo أmr qaata walow hadaba madax la idinka dhigo addoon xabashi ah oo madaxiisa xabad zabiiba aada moode yaraanta iyo madoobaanta iyo dhardharsanida iyo khushuunada yaa laga wadaa yani madaxiisa uu adoon macnuhu waxa weeyaan qofkaas madaxda idinka laydinka dhigay hadduu yahay muxuuha qof aan wax mansibihi iyo darajo iyo aan ku lahayn xagga dhalashada oo xabashi ilan xabashida carabtu waa yasi jireene oo addoonnimona ku darsaday iyo foolxumo iyo qaabdarrana ku darsaday waxaas waxba ha ka fiirinine kolba haddii madax uu idin yahay madaxtinimadiisaas u qaata u taxgeliya oo taacadii siiya rawahu الbخaariي وعn abi هurayرaةa رadي الله عanهu qala qala rasul اlah صلى ه عlيه sلم عalayka الsamcu والطاacة waxaa dushaada oo kugu waajibaysaa maqل iyo amar qaadasho fii cusrika وaysrika وmanshaطika وmakrahika وأharatin عalayka rawahu mslim muxuu ah kolkaad waxaa طaacad baa waajib kugu iyo amar qaadasha waajib kugu ah wixii aad xaalad fiican markaad ku jirto iyo xaalad dhibaatale markaad ku jirtaba iyo markaad nashaad leedahay iyo oo shaygaa lagu amraayo nashaad iyo hiwaayad aad u hayso iyo markaad karaahanaysaba iyo markii laga exdo ee xaqaaga aan lagu siininbaba si kastoo ay tahayba kolba haddii aad madax leedahay madaxdaasuna wax macsiyo ayna ku amrin xaqoodii waa kugu leeyihiin rawahu muslim وعn cabdاللahi بni cmr رadي الله عanهuma qala kuna maعa rasuuli الlahi slى الlه عليه وsلم fي sfr rasuulka alla sl ly slm baan la joognay sfr dhexdii fanazlnaa manزila meel baan degnay faminaa waxaa naga mid ahaa man yuslixu khiba'ahu qofkan buuggiisii hagaajisanayey iyo waabkiisii dhidhisanayay wa minha man yantadil waxaa naga mid ahaa qaar toog baranaya wa minha man huwa fii jasharihi qaar xoolihiisii la jooga daa xoolihiisii daaqaya la jooga ayaa naga mid ahaa id naadaa markii uu dhawaaqay munaadi rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alla sal sl midoo amray oo dadka u dhawaaqay uu yidhi baa ku dhawaaqay asalaata jaamicatan yani uxduru salaata jaamicatan salaada imaada iyadoo dadka isu keenaysa ama asalaatu jaamicatun dhowrteed ba adigu loogu dhawaaqaaye waxay ahaan jirtay nido oo dadka la ysugu yeedho oo kolkii dadka wax loo sheegayo laysugu yeedho oo wax dhacdeaha cusube hadday dhacaan iyo wax fikro oo cusub oo loo sheegayo iyo ay jiraan iyo yaa la isugu yeedhi jiray <clears throat> eh, sidaa dadku hadda ay yaqaanaan oo kolka loo kacaayo salaatu taraawiixda iyo ciidi iyo kuwayaalkaa salaatu jaamaha yidhaahaan kolkal oo sida iqaamo oo kale aada moodo taasi ma ayna jiri jirin salaatul kusuufka iyo marka kolkay intay qoraxmadoobaadii dhacda dadka kaalayahay laleeyahay waa lagu dhawaaqi jiray asalaata jaamica saas waa la dhihi jiray marka nebiga ah sala allahu alayh waali wasalam halka kada wuxuu rabaa dadka inuu wax u sheego markaasuu nidahaas bixiyey oo yidhi dadka isugu dhawaaqa salaata jaamica dheh salaada ahmiyadeeda ayaa halkaana laga garanaya arrin siyaasi ah warkuu madaxweynuhu rabo inuu dadka u sheego muxuu ahaa in waxaa loogu dhawaaqi jiray masjidka iyo meelaha lagu tukado ayaa laga shaygaas laga iclaanin jiray oo dadka looga sheegi jiray dhawaaqa loogu dhawaaqi jirayna waxay ahayd dhawaaq salaadeed oo laakiin eedaanka salaada oo kale ma aanu ahayne mido gaarahoo salaadaha qaarkood ay leeyihiin buu ahaa faاجtamacnaa ilىa rasuuli الlahi sal ه alay slm rsulka alla ayaan ku soo ururay faqaala markaasu wuxu uhi inahu xaalku wuxuu yahay lam yakun nabiy qablii nebi aniga iga horayn jirin ma aanu jirin ilaa kaana calayhi waxaa waajib ku ahaa an yadulla ummatahu ummadiisa inuu tusiyo calaa khayri maa yaclamuhu lahum waxa uu u og yahay kiisa u khayr badane ugu fiican inuu tusiyaa waajib ku ahayd nebi walbaba nebi walbabana marka waa yeeli jiray wayunzirahum inuu uga digo shara maa yaclamuhu lahum wuxuu u ogyahay kiisa ugu xun wa ina ummatakum haadihi ummaddiinantadana jucila caafiyatuhaa fii awaliha dhibyaraanteeda iyo balaayala-aanteeda waxaa la yeelay qaybteedii hore inteeda hore ayaa ugu wanaagsan oo ugu khayr badan oo sharka iyo dhibaatooyinka ka fog wasayusiibu aakhiraha balaa-un wa umuurun tunkiruunahaa kuweeda dambena waxaa ku dhici doonaa balaayooyin iyo arrimo aada necbaysataan oo la yaabtaan wataji-u fitanun fitnooyin baa imaan doona yuraqiqu bacduhaa bacdan qaarkood qaarka dambe qaarkood qaarka kale uu daciifiyo oo wax raqiiq oo jilicsan waxba aan hayntii hore ay ka dhigto midda ka dambaysaayo <clears throat> wataji lfitna fitnadaa imaanayso fayaquulu lmu'min qulka mu'minkaa wuxuu dhahayaa haadihi muhlikati tan ay halaagaysa dad uu ka baqaayo uma tankashifu waa ka faydmaysaa oo alla waa nabadgelinayaa qofka mu'minka ee iska ilaaliya alla waa ilaalinayaa wataji-u lfitna fitna kala imaanaysa fayaqulu lmu'minu hadihi hadihi waatan waatan tan ku halaagsan lah waatan yani cabsiu ka cabsanayo isaguna dhahaya faman axaba qofkii jecel an yuzaxzaxa can innaar in naarta laga fogeeyaa wayudkhala aljanna oo janno la geliyaa faltaatihi maniyatuhu geeridiisa ha u timaado wa huwa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir isaga oo rumaysan alliya qiyaamo rumaysan walyaati ila annaasi dadkana ha ula yimaado ha kula mucaamalaado alladii yuxibu an yu'taa ilayhi waxa uu jecel yahay in loola yimaado yani lagula sidii uu jecel yahay in loola dhaqmo dadka ha ula dhaqmo marka mucaamalo wanaagga dadka lala dhaqmaa haataa soo koobaysa sida uu dadka isagu uu jecel yahay inay u sameeyaan inuu dadkana u sameeyo weeyaan wixu uu jecel yahay in laga daayo dadka uu ka daayo waman baayaca imaaman qofkii qof madaxa doortana faacطaahu oo siiyo safqata yamiinihi gacantiisa bacdeeda siiyo gacantiisa gacanta ugu dhufta leanna walis gacan qaadi jiray markaa la dooranaye wa hamarata qalbihi iyo ikhlaaska iyo niyada iyo daacadnimada qalbigiisa siiya falyuطichu ha aطeeco in istadaca haddii uu karo wixii uu keri kara ha ku aطeeco ilan rasuulku sal l waa ku la qeli jiray in istadactum fain jaa aakharu hadduu ku kala yimaado yunaasichu oo kula doodaya fadribuu cunuqa alaakhiri ka dambe qoortiisa ku dhufta gacanta qoorta ku dhufta oo dila ka dambe dila ka sharwadahe dadka muslimiinta isku duuban muxuaha rabshad ku kiciyo oo dagaal ku qaada dila oo muka wuxuu leeyahay qofka aad doorateen ee wax gaalnimo aydan ku arag gacantii oo la dagaalamo rawahu muslim qowluhu yantadilu ay yusaabiqu biramyi biالnabli wالnushaab nabliga iyo nushaabku labaduba waa fallaadha weeyaan laakiin muxuu ahay noocooda kala yarbi duwan midkan waaweyn ee cajamiga ah baa la dhihi jiray nushaab kan kale ee carabiga ehe yaryara nabl baa la dhihi jiray wاljasharu bifatxi اljiimi wالshiin اlmucjamati wbira wahiy اdawaabu alatii tarcى watabitu makaanaha midda miratada ah weeyaan tan xoolaha aan lasoo xeraynine habeenkii iska daaqday ee meesheedaasun iska barida taasaa jashar la yidhaahaa waqowluhu yuraqiqu bacduhaa bacdan ee yusayiru bacduhaa raqiiqan qaarkood baa qaarka kale waxay ka dhigayaan mid daciifa oo waxba ahayn ee khafiifan licidami maa bacdahu wax ka dambeeya weynankiisa ayay tii hore wax raqiiq oo jilicsan oo waxba aan ahayn ay noqonaysaa fathani yuraqiqu اlأwal midka dambe baa kii hore ee tabar yaraynaya oo ka dhigaya waxaan waxba ahayn waqiila macnaahu yasuuqu bacduhaa ilىa bacضin qaar yushawiqu yushawiqu bacduhaa ilaa bacdin qaarkood baa qaarka kale maxa u xiisa gelinaya oo middanu markay dhammaato tii kale ayay soo jiidanaysaa yushawiqu bacduhaa ilaa bacdin bitaxsiinihaa wa taswiirihaa yusawiq iyo yasuuquba marka nusakhda qaarkoodna ku qoran qaarkood baa qaarka kale xaggiisa u kaxaynaya iyo qaarkood baa qaarka kale u xiisa gelinaya bitaxsiinihaa qurxinteeda iyo wa taswiirihaa ziinaynteeda sababteeda wa qowluhu waqiila yushabihu yushbihu bacduhaa bacdan qaarkan qaarka kale u egyahay waa isu egyihiin isu nooc nooc weeyaana war وعن أbي هنaydة وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم ninkaa سلمة بن يزيد الجعفي la yidhahba wuxuu su-aalay rasuulka all صلى الله عليه وسلم faqاla wuxu uhi ya نبي الله أرأyta bal ka waran in qاamat عalayna أمراء haddii ay noo kacaanoo ayna maamulayaanoo madax noo yihiin niman madax ah yas'aluuna oo na su-aalanayo xaqahum xaqoodii inaan siino wayamnacuuna xaqana xaqayagiina noo diidayo famaa ta'murunaa maxaadna faraysaa faacrada canhu waa ka jeedsaday nebigu sala allahu alayh waali wasalam uma sa'alahu haddana waa su-aalay faqaala yaa rasuula allah faqaala rasul lah sal sl markaas rasuulka alle wuxuu yidhi marlabaadku u jawaabay ismacuu wa maqla oo amarkooda qaata fainamaa عalayhim maa xumiluu وعalaykum maa xumiltum waxaa iyaga dushooda ah wixii la saaray xilkii la saaray baa dushooda ah la kula xisaabtamaya idinkana wixii laydin saaray oo taacadooda iyo nasiixadooda baa idin saaran oo iskuma xidhin labada xaqe xaqiina siiya xaqooda siiya koodana rabbi weydiisa waa laba mar oo kale laba xadiid oo sidaas oo kale a baynu soo maray rawahu muslim arrintuna marka aad bay waadix u tahay وعن عبد الله بن مسعوud رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم saتkunu baعdي أثرة وأmuur تنkiruunaha gadaashay waxaa dhici doonta eex iyo arrimo aad necbaysataan oo la yaabtaan ayaa dhici doonta qaaluu ya rasuul الlahi kayfa تأmuru man أdraka ذلika mina seed amraysaa qofkii naga mida arrintaas soo gaadha qaala markaasu wuxuu yihi tuadduuna alxaqa aladii calaykum waxaad gudanaysaan xaqa dushiina saaran ee idinku leeyihiin watas'aluuna allaha aladii lakum allana waad weydiisanaysaan leedihiina xaqii ah inuu idinka siiyo muttafaqun calayh وعn أbي هريرaةa رضي الله عنه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم man أطاacnii faqad أطاaca الله وman caصاanii faqad caصى الله qofkii ani aطeecaayo allu aطeecay qofkii caasiyana allu ku casigaroobay arrintaasuna marka waa waadaxayna rasuulku salى الlaه عalيه wasalam waasituu ahaa alliya khalqigiisa isku xidha buu ahaayo amarka alla soo gudbiyo alla usoo gudbiyo marka wixii dadka amraayo waa wax uu alla amray weeyaan marka amarkaa qofkii qaataayo alluu ka qaatay waman yuطic اlأmiira faqad aطaacanii qofkii amiirkayga aطeecana anigu way aطeecay qofka anu madax ka dhiga ee gobol maamulkii u dhiibo ama maal soo gurid ama jihaad hogaamin qofkii isaga ateecaayo anigii cayinay buu ateecay waman yacsi alamiir amiirka qofkii caasiyana faqad casaanii isaguna waa i caasiyey muttafaqun calayh wa an abi wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasul lah sal l slm man kariha min amiirihi shay-an qofkii amiirkiisa ka necbaysta wax oo maamul xumo iyo eex iyo waxyaalahaas ku arka falyasbir ha ku sabro fainahu xaalku wuxuu yahay man kharaja min asulطaan qofkii sulطaanka ka baxa saacadiisa ka baxa shibran taaka qadarkeed wax yar maata miitatan jaahiliya wuxuu dhintaa geeri jaahiliyadeed buu dhintaa muttafaqun calayh وعn أbي بكرة رضي الله عنه نفع بن الحارث ثقفي رضي الله عنه قال سمعت رsuل الله صلى اه عليه وسلم يقول من أهاaن السلطان فqد أهاaن الله رwاه مسلم رwاه أهاaنه الله من أهاaنa السلطاaن qofka madaxda qofkii ihaanaysa oo magacyo xunxun u bixiyo oo waxyaala xunxun ku sheego oo dadka dicaayadeeya isagana alla waa ihaaneeya alla waa dulliyaa rawahu التirmidiي وqala xadiiث xasan waana sida u sheegay xadiiثku xasan weeyaano xasanahu sheikh األbani fi صaxiix الjaamiع الصغيr marka xadiidkanu qisu lahay qisadaasuna waxay ahayd maalin jumco ah ayuu berigii xukunkii bani umaya iyuu nin amiir ah kan abu bakr radi allahu canhu kuufi buu ahaayo amiirkii kuufaad baa midbaka soo koray isaga oo dhar raqiiqa xidhan markaasuu nin baa wuxuu yihi bal fiiriya amiirkayaga dharkii fusaaqdana waa soo xidhanaya hadalkii sidiiqiintana waa ku hadlaaya marka khudbo wanaagsan buu midhaa jeediyey markaasu abubakr oo dhinac fadhiya baa wuxu uhi uskut fa inii samictu rasuula sal sl yaquul man ahaana sulطaana ahaanahu allah marka dadka madaxda muslimiinta ihi waxay muhtaan in la darajeeyo iyagu mutaan wa fi lbaabi axaadiiثu kahiiraة fi صaxiixi waqad sabaqa bacduha fi abwaab baabu الnahyi can su'aali اlimaara reebidda la iska reebo inuu qofku weydiisto oo uu dalbado madaxtinimo waاkhtiyaari tarki اlwilaayaat madaxtinimada iyo maamulka hagidda laga tago doorashadiisa idaa lam yatacayan calayhi haddii aan isagu ku caynoobina wax kale u qalma aan la waayin aw tadcu xaajatun ilayhi ama dani ayna keenin hadday danu iyo maslaxa ay keentana waa inuu qabto oo meeshan in looga baahan yahay uu arko oo dadka muslimiinta ah si wax ugu qabanayo qofka kale qabanayo ma jira uu isleeyahay laakiin haddii dad fiican oo badan ay jiraan oo lagaga kaaftoomayo inuu isagu fitnada iyo waxyaalahaas eh, naftiisa inuu halis eh, cadaalad darro iyo dambi inuu ku dhaco usoo usoo jiidayo inuu iskaga fogaado oo uu iska doorto mas-uuliya la-aanta saasaa u fiican qaala allahu tacaala tilka daar aakhiraةu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa fi اlardi walaa fasaada wlcadwat culuwa fi lardi marka kibir iyo isweynayn iyo dadka ay ka sarreeyaan marka qofkii madaxtinimada jeceli wuxuu noqonayaa qof jecel culuwan fi lard taasna marka wuxuu leeyahay kuma jiro shuruuda all u qabta ee daata aakhira dadka uu siinayo qofka waxaa jecel kuma jiro وعن أbي سعيid cبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه qال qاla lii رsuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم rasuulka alla wuxuu yidhi yا cبدالرحمن بن سمرة cبدالرحمن بن سمrow laa تسأل imaara madaxtinima ha dalbanin فإnaka in uطيtahaa haddii lagu siiyo imaaradaa lagu siiyo madaxtinimo lagu siiyo can gayri mas'alatin dalbasho la-aan xaggeed lagaa siiyo oo lagu garto o lagula soo doonto ucinta calayha alla waa kugu caawinayaa waa kugu gacansiinayaayo waa kugu xiltirayaa waa ka soo baxaysaa wain ucطiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin weydiisi adoo aada weydiisatay ee dalbatay xaggeed lagaa siiyana wukilta ilayha iyadaa lagugu daynaya iyad iyadu alla isku kiintaynayaayo oo kaasa meel kala soo dhacba alla ku dhahayaa oo marka alle xaggiisa taageero iyo ta'yiid kama helaysid iyo tawfiiq wain xalafta calaa yamiinin haddii aad shay ku dhaarato inaad samaynayso ama aadan samaynayninna fara'ayta hayrahaa khayra minha kayrkaada aad u aragta inuu ka fiican yahayna faati aladii huwa khayr la imow kaa khayrkaa la imow oo wakafir can yamiinika dhaartaadi ka kafaaro gudo oo ha dhihin waan dhaartay oon ha dhihin oo dhaartaadi xajisanina dhaartuu kafaaro gud bay leedahay khayrka yayna kaa yayna kaa horjoogsanin mutafaqun caleyh taasuna waxay fasiraysaa aayaddii alla subxaanaه wa tacaala uu yidhi walaa tajcalu llaha curdata liaymaanikum an tabaruu watasaquu watuslxuu bayna annaas allaha ka dhigina dhaartaad ku dhaarateen mid idinkaga gudban oo idinka hor joogta beriga iyo islaaxa bayna annaas iyo taqwada iyo haka dhigina وعn abi dri radي allahu canhu qaala qaala lii rasuulu الlahi salى الlه alay slm rasuulka alla wuxu uhi ya abaa dr abu dryow inii araaka daciifan anigu waxaan ku arkayaa nin daciifa inaad tahay nin daciifahoo mas-uuli aan qaadi karaynin baa tahay marka daciiful biniya waljisad maan ahayne nin baadiya kusoo koro xoog badan oo nashaad badan buu ahaayo laakiin xagga maamulka iyo waxyaalahaas aanu aqoonin nin zuhdi iyo taqashuf iyo ka batay buu ahaayo siduu ku sheegay cali bn abi taalib radiallahu an maruu tilmaamayo xamala cilman cajaza fiihi marka cilmi buu qaaday si uu mxaahayy eh, eh, uu u dabaqana uu garan waayey oo xataa dadkii madaxda ah ee berigaa joogay ee cuhmaan iyo mucaawiya iyo kuwaasuu rabshada ku kicin jiray eh, mxuaha si uu waxyaala isagu xaq u malaynayo oo meeshoodii ku habboonayd aanu ku dabaqin ayay rabshada ka dhici jireen wa inii uxibu laka aniguna waxaan kuu jeclahay maa uxibu linafsi waxaa nafteyda la jeclay laa ta'maranna ha u madax noqonin cala tnayni laba qofna walaa tawallayanna hana maamulin oo mas-uul ha ka noqonin maala yatiimin agoon maalki wasi iyo ha u noqonin rawaahu muslim وعنه رضي الله عنه قال qultu yaa rasuul اllahi alaa tastacmiluni yaa rasuul allah miyaadan madax iga dhigaynin maamul aadan ii dhiibaynin fadaraba biyadihi calaa mankibi gacantiisuu garabkayga ku dhuftay uma qaala markaasuu ya abaa dar inaka daciif adu waa tabar yar tahay duuliya ma qaadi kartid wainahaa amaana iyaduna waa amaana wainahaa amaana ma aha marka meel qofku nafci uu ka doonanayo ma ahee waa amaanad iyo mas-uuliyad weyn oo qaadayo weeyaan waynu inuu ammaanadaa dareemo wainahaa ywma alqiyaamati khizyun wanadaama maalinta qiyaamaha ana waa dul iyo shallayto wey alle maxaa kuu geystay baa ka dambayn doonta ilaa man akhadahaa bixaqihaa qofkii xaqeeda ku qaato oo waadda aladii calayhi fiiha guta waxa dushiisa ehe mas-uuliyada ehe muxuha imaaradaas xaggeeda ku saabsanna gutan wey kaas isaga ma aha eexid iyo nadaamo uma ahee waxa weeyaan waa toddobadii qof aan soo marray xadiidkii abu hurayra saddexda goorigii aan soo maray muxuu ahay yudillahum allah buu gelayaayo qofkaasu khayr iyo wanaag iyo nicmuu leeyahay qofkaasu aakhiro rawahu muslim allow dadku may sidaa u fahmaan geedantada la yidhaaho madaxtinimada inay ammaanad iyo mas-uuliyad iyo tahay iyo waxa ka dambayn doona hadday sidaa u fahmaan way ka fogaan lahaayen way ka carari lahaayeen oo qof loo baahday oo marka isaga dadka muslimiinta ay doorteen oo adigaan ku rabna ay yidhaahaan mooyaane qof kale isu soo raashici lahaada ma jiro can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal slm qaal inakum sataxrisuuna cala alimaara idinku waxaad ku dadaali doontaan oo jeclaan doontaan madaxtinimada qof waliba in isagu madax noqdo jeclaan doonaa yaa salaad ma asdaqaha min kalima wasatakunu nadaamatan ywma alqiyaama maalinta qiyaamaha ana waxay noqon doontaa shallaytay noqon doontaa rawahu muslim waa ku tartami doontaan oo ku dadaali doontaan buu le rasuulka sala la alay slm waana ka dhacday weeyaan qoomamadii baa marka dambaysay walciyaadu billah nasal allah alcaafiya rawahu albuخaariy baabu xasi الsulطaani wاlqaadi wagayrihima min wulaati اlumuur cala اtikaadi wasiirin صaalixin wataxdiirihim min quranaaءi الsuuءi wاlqabuuli minhm guubaabinta lagu guubaabiyey qofka madaxda ah iyo garsooraha iyo wixii lamid ahe maamul hayaba inay samaystaan kaaliyo wanaagsan oo saalixa ahlu taqwa ahlu cilmi ahlu waraca inay samaystaan oo nasiixa muslimiinta maslaxadooda ka murgaaya iyo digidda looga digay inay asxaabta xunxun ee quranaa suu-ada ah ama biطaanatu suu ah inay iska ilaaliyaan iyo inay waxay ula imaanayaan ee nasiixo ay ka dhigayaan inay ka aqbalaan digidda looga digay qaala allahu tacaala alakhillaa'u asxaabta dadka rufaqada asxaabtaihi isjecelu yowma-idin maalintaa qiyaamaha bacduhum libacdin caduw qaarkood qaarka kale cadow bay u yihiin way loobi doonaan waxay ku awad hore ku saaxiibeen iyo hadhow ku coloobi doonaan marka ay arkaan natiijadiisa xuna ay yeelatay ila almuttaqiin kuwa alle ka cadsada mooyaane ee taqwo alle iyo khayr iyo ku saaxiibay iyagu cadow isuma aha وعn أbي سعيid وأbي هريرaةa رضي الله عنهma أنa رsuul الlahi صلى اه علي سلم qاal ma bacث الlah min نبiyi alla nebi ma soo dirin wala اsتklفa khليفة min khليفة qof madaxana madax ma aanu ka dhigin إila kaana lahu waxa aan u sugnaado ou lahaa biطaanataan laba biطaano biطaano waxaa la yidhaahaa dharka hoose ee jirka ku xigaa la yidhaahaa haddana waxaa laga wadaa muxuu ahaayey dadka ku dhegan ee ku hareeraysan dadka madaxda ah labadaas noocun buu leeyahay biطaanatun ta'muruhu biاlmacruufi wataxuduhu calayhi kuwa oo khayrka fara oo khayrka ku guubaabiya wa biطaanatun ta'muruhu bishari wataxuduhu calayhi iyo mid sharka iyo xumaha dadka farta labadaasun buu leeyahay wاlmacsuumu man casama allahu rawahu الbukhaarي ka ilaashan waa ki alla ilaaliyo ka alla usuuda alla uu ka ilaaliyo kaas weeyaani ka alla uu ilaaliyo nasأl اllaha alcusma labadaa kooxood unbaa qof walbaba oo madax aba hareera joogta marka isaga ayay jirtaa midda uu dooranayo qof walibana waxa qalbigiisa ku jira ayuu doortaayoo kii jecel khayrkii iyo wanaaggii iyo cadaaladii iyo maslaxada jecelina dadka horuu soo dhowaysanaya kan jecel sharka iyo xumaha iyo waxyaalahaasna kuwa cilmaaniyiinta ee waxyaalaha xunxun iyo faraaya iyay soo dhowaysaan wاlmacsuumu man casamahu اllahu tacaala وعn caiشhaةa radي allahu anha qal qala rasul lah sl ly slm ida araada allahu bاlamiiri khayra qofka madaxda hadduu alla khayr la doono jacala lahu wasiira sidqin kaaliya fiican kaaliya run ah yani ku wanaagsan iyo alla u samaynaya u waafajinaya in nasiya dakara haddii uu wixii uu ilaawo xusuusinaya halkaas iyo halkaas wuxuu sidaas ahay waa dilowday waa xusuusinaya meeshaas dadkaas taageera u baahan yihiin meeshaas waxaa weeye dadkaas in wax loo qabtay u baahan yahin gobolkaasu waxyaalahaasu xusuusinaya wain dakara hadduu xusuusan yaho waxa uu qabanayaan acaanahu ku taageeraya oo la qabanayo oo la talinayo oo waidaa araada bihi gayra dalika amiirkii hadduu alla taa waxaan ahayn ula doono shar alla ula doonana jacala lahu wasiira suu wasiir xun buu alla u samaynayaa in nasya lam yudakirhu wixii uu ilaawo mushkiladeedii waxaase nagu dhahayayo aan xusuusinaynina ka qarinaayo wain dakara hadduu xusuusan yahayna lam yuclinhu aan gacan siinaynin ee madaxa ka meermeerinayo oo ka dhuudhuumanayo googoynaya rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid calaa sharطi muslim yani saxiix weeye kolka hadduu shardi muslim uu yahay waana sidaa uu sheegay oo sheikh اlalbani xafidahullah xadiidka saxiix buu ka dhigay fi saxiix jaamic صغيr wa fi mishkaat اlmasaabic bab الnahyi can tawliyaة اlimaarة wاlqضاء وغayrihima min alwilaayaati liman sa'laha وxarasa عalayha facarada biha waa baabkii hadda aan ka soo baxnay ayuu raacsan yahay oo munaasib uu munaasabo la leeyahay oo kii hore wuxuu ah qofka ayaa waxaa la amraayey inaanu isagu aanu waraysanin marka kii hadda kii kasii horey weeyaan inuu ka fogaado wilaayaadka iyo waxyaalahaas iyo fitnadooda iyo aanu mxu aanu faraha la gelin aanu qalbanin taasaa la amraya ilaa ina ku caynowda mooyaane sidii yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam uu dalban jiray ee fircawn uu kujira ku dhihi jiray ijcalnii calىa khazaa'in اlardi inii xafiidun caliim qofkii sidaas oo kale un adu mooyaane danaha muslimiinta u mooyaane qofku naftiisa unu gelaya waa inaanu dalbanin taasu marka talaha lasii jirto waxa weye dadka madaxda ana iyo dadweynaha iyo dadka ahlulxalli walcaqdiga ana iyagana waxaa waajib ku ah qofka nagnagleha ahee u shaqaysanaya in madax laga dhigi iyo inay eriyaan oo qolku israjaxo ay dhagaxa la dhacaan oo mudaaharaad ku sameeyaan oo iska eriyaan oo dadka ahlu khayrka iyagu ay raadsadaan soo qabsadaan وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه qال dخلت عlى النبي صلى اه علي سلم نبgaan u galay أna وraجuلaani min bني cmي aniyo laba nin oo ilma adeeradii أشcariyiin ah isagaana u geeyo ilaa nabadoonkoodii buu ahaa faqاala أxaduهmaa midkood ba wuxu uhi ya رasuul الlah أmirna عlى bعضi ma wlaaka الlah nooga madax dhigoo noo dhiib waxaanu alle kuu dhiibay qaarkii shaqo yani nasii weeyaan عaزa وaجل وqاala الآakharu mثla dalkii kalena sidaas oo kale u yidhi abu muusana radia allahu canhu ma aanu arrintaa ma aanu ogeyno nimanka kadib noo geero rasuulka sal lla alay slam markay lahaayeen waxay ka rabaan ma aanay u sheegin faqaala markaasu wuxuu yidhi kolkuu abu muusana waa cudur daartay wuxu ya rasul adiguna abu muusa eh, adiguna maxaa qabtaa buu yidhi markaasuu yidhi iima ayna sheegin ya rasuul allahi waxay la socdaan haddaan ogaan lahaa inay wax kada la socdaan maba aanan soo raacin markaasu wuxuu yidhi inaa wallahi laa nuwalii hada alcamala axadan sa'alahu aw axadan xarasa calayhi ina waa shaqadan kada uma dhiibayno qofu weydiistay oo dalbaday iyo qof ku dadaalaya toona ma siinayno muttafaqun calayh marka taasaa la gudboon dadka awoodda u leh inay waxayinaan inay dadka muslixiinta ahee danta muslimiinta daraaddeed xilka u qabanaya ee u malaynayaan inay ka soo baxayaan oo dadka ka cararaya mas-uuliyaddeeda dareemaya ee iskaga fogaanaya inay la doontaan ayaa waajibkooda ah kuwa ku dadaalaya iyagu danahooda u galayana ayuu iska yidhaahaan ay u diidaan ay ka fogaadaan mutafaqun calayh kitaab اladab baab اlxayaa وفضلhi والxث عlى التخلق bه xishoodka ama sriibta iyo fadligeeda iyo sida laysu amray laysuu guubaabiyey in la kasbado وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم mر على رجل من الأنصار يعظ أخاaه في الحyاء wuxuu soo maray nebigu sal sl nin ansaareed oo walaadkii xishoodka ku wacdiyaya aan xishoodka ka wacdiyaya oo le waa ku dhibay oo waxba manahaagii buu kuu diiday oo qof walba waad ka xishoonaysayo wax sidaasa leh soo maray faqala rasul lah sal sl markaas rasuulka alle wuxuu yihi dachu faina alxayaaءa min aliimaan muttafaqun caleyh dhaaf ha ka reebin ha ka wacdin ha xishoodee da ina xishoodku iimaanku ka mid yahay وعن عمران بن حuسين رضي الله عنهما قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم الحyاء laa yأتي إلا بخyر متفق عlيه xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno xumad ma keeno وفي رواية لمسلم الحياء خير كله أو qاaل mse wuxuu